بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الآية الله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين كوا آمنوا alla rumeeyey ee iimaanka lahow laa tattabicuu haraacina haraacina khuduwaati ashaydaani shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacina laa tattabicuu ha raacina khuduwaati ashaydaani shaydaanka dariiqyadiisa ay daraa'iqahu wa masaalikah waa waxa shaydaanku dariiqa uu maro iyo dadka wuxuu faraya ayaa la yidhaahdaa waman qofka yatabic raaca khuduwaati ashaydaani shaydaanka tallaabooyinkiisa qofka raaca fa innahu shaydaanku ya'muru wuxuu faraa amba uu amraa bilfaxshaa kafoolxumada badan xumaan buu faraa bilfaxshaa ayaa uu faraa iyo waalmunkar wax la diido oo la necbaysto marka allah subxaanahu watacaala tanqiir iyo taxdiir ayuu allah ula jeedaayo waa uu ka fogeeyey ma arkaysa ka shaydaanka tallaabooyinkiisa ayaaba sidaasi ah allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala walowlaa haddaanu ahaanin kaas ayaa ahaadaye fadlu fadlullaahi alla fadligiisu haddaanu ahaanin calaykum korkiinna iyo wa raxmatuhu alla naxariistiisu haddaanay dushiinna ahaanin maa sakaa qiraa'adan ima taallaa ma segna maa zakaa ma dahirmeen minkum xaal uu idinka idinka mid yahay min axad ay axada ninkani waa sila faacilka ayaana lagu siyaasay min axad ay axadun axadna daahir ma noqdeen abadaa weligii yakaaduu ku tacalluqaya weligii daahir axadna ma noqdeen laakiin ilaahay baa ku arsaqa kuu doono towbadda iyo inuu ilaahay xaggiisa u noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa lafaha dahira walaakina allaha ha yeeshee alle yuzakii sakaa weeyaan ficilkan iminka isagu ka duwan kii hore walaakina allaha alle yusajkii wuu dahiraa man yashaa'u kuu doono ayaa ilaahay dahiraa subxaanahu wa tacaala wallaahu alle samiica allaha maqalka badan weeye caliim waana allaha cilmiga badan leh weeye walaa ya'tal yaanay ka dhaaran aayaddani sababunisuul bay lahayd oo qisadii iftiga ayaa weli socotae saxaabigii misbax la odhan jiray oo dee ninka abuubakar sidiiq radi allaahu canhu habar wadaagtii ay dhashay ayaa ka mid ahaa muuminiintii arrintan loo qariyey ee qisadii iftiga dhex galay buu ka mid ahaa dawadeeto caaisha markii ilaahay bari yeelay faqiirna wuu ahaayo abuubakar baa wax kari jiray dabeeto markii ilaahay caaisha uu ka bari yeelay xumaantan iyo fadeexaddan arlada ay mariyeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala habroodaad bay ahaayeen baan odhan lahaaye ma arkaysaa maya habroodaadkii baa dhashay ayaa ma aragtay wuxuu ku dhaartay abuubakar inaanu wax nafaqa ah amba masaariifta aanu siinaynin kii baa la leeyahay sidaas iyay abuubakarow xiriiri walaa ya'tal yaanay ka dhaaranin waa min alaliya ayaa la fiirisan yihi walaa ya'tal yaanay ka dhaaran ulilfadli hodantinimada kuwa u saaxiibka ahi ululfadli hodantinimada kuwa u saaxiibka ah ee minkum idinka idinka mid ah iyo wasaca qaninimadu yaanay ka dhaaranin an yu'tuu ay calaa anlaa laa yu'tuu inaanay siinaynin yaanay ku dhaaran markaa calaa iyo anlaa baynu qadarayn laa qadar calaa an yu'tuu inaanay siin doonin yaanay ku dhaaranin ulilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ah inaanay wax tari doonin yaanay ka dhaaran iyo walmasaakiin masaakiinta inaanay waxba siin doonin yaani ku dhaaran iyo walmuhaajiriina kuwa u hijrooday fii sabiili illaah mustaxan ayaaba ka mid ahaaye yani ka dhaaran minba allah yidhi marka an yu'tuu laa baynu qadaraynaa antaa mastariyada agabadeed waa ficilka min alaliya dhaarta hadduu ka yimi weeye macnahan ficil kale xambaare macno kala yeeshaayo waxa weeye walaa ya'tal yaanay ka gaabin yaanay ka gaabin ulilfadli fadliga kuwa u saaxiibka ah ee minkum idinka idinka mida ladnaanshaha iyo wasaca qaniimnimadu yaanay ka gaabinin an yu'tuu ay sii an yu'tuu inay siiyaan marka allaha qadarin an yu'tuu ay sii an yu'tuu inay siiyaan yaanay ka gaabin welilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ah iyo walmasaakiina iyo waalmuhaajiriina fii sabiili illaahi inay wax taranayaana ka dhaaran waliyacfuu ha iska saamaxaan oo dhibaatadii ha tahdo waliyacfuu ha iska saamaxaan waliyasfaxuu ha ka jeestaan baa ilaha yidhi waliyasfaxuu hana ka jeestaan alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn alaa tuxibuun miyaydaan jeclayn an yakfira allaahu alla inuu u dhaafo lakum idinka dembiyadiinna inuu dhaafo miyaydaan jeclayn wallaahu alla hafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim oo allaha naxariista badan leh ina aladiina kuwa yarmuuna ceebeeya kadfa almuxsanaati kuwa dhowrsoon alghaafilaati ee muugan xumaanba alghaafilaati moogan ee aan warba u haynin xumaan almu'minaati ee mu'minaadka ah kuwa qadfa ee dhaleeceeya lucinuu waa la nacbalay kuwaas ceebeeyey fi dunyaa ayaa lagu nacbalay iyo waalaakhira ay wa fi alaakhira walahum waxay leeyihiin cadaab cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo cadiim weyn yowma maalin bay cadaabkaa leeyihiin tashhadu ay ku marag furi doonto calayhim kuwa wax dhaleeceeya muuminaadka ay iska dhowrsoon ceebeeya alsinatuhum carabadoodu ay ku marag furi doonaan yowma tashhadu maalintay ku marag furi doonto calayhim ayaga alsinatuhum carabadoodu iyo wa aydiihim gacmahoodu iyo wa arjuluhum lugahoodu ay ku marag furi doonaan bimaa kii ay ku furi doonaan kaanuu ay ahaayeen iyagu yacmaluuna kuwii sameeya hu yowmaidin maalintaasi tawintaasi ciwad waxay ka fiican iljumla yacnii maalinta ay markhaati furi doonaan kuwaasi yowmaidin maalintaasi ay yowma tashhadu weeye yuwafiihim allah yuwafiihim wuu u oofin doonaa allaahu alla wuxuu u oofin doonaa diinahum abaalkoodii abaalmarintooda diinahum abaalmarintooda ayuu alla u oofin doonaa amba xisaabtooda ayuu alla u oofin doonaa alxaqa xaqa ah oo maaliki ywmi اddiin addiinu huwa اljazaa ifcal maa shiئta fainaka tidaanu kamaa tadiin yacni waa abaalmarin weeye diinahum abaalmarintooda dhabtaabu alla u feen doona alxaqa wayaclamuun waxay ogaan doonaan ana allaha alle huwa alxaqu inuu alla yahay subxaanahu watacaala ka xaqa ah alla inuu yahay almubiin cad macnaha xaqnimadiisu ay saabi tahay ee ay sugan tahay macnaha allah inuu cadaalad leeyahay alkhabiisaatu hadallada xunxun amba camallada xunxun amba haweenka xunxuni lilkhabiisiina kuwa xunxun ee ragga abay u sugnaadeen marka alkhabiisaat waxay noqon kartaa alaqwaal hadallada xun amba ficilada xun amba haweenka xun amba camal waa la yidhaahda alkhabiisaatu camalada xunxun iyo hadallada xunxun iyo haweenka xunxuniba lilkhabiisiina ayay u sugnaadeen ragga xunxun waalkhabiisuuna kuwa xunxun ee raggaahina lilkhabiisaati bay u sugnaadeen amba haweenka xunxun baa u sugnaaday ragga xunxun kadaalika haweenka xumina rag xunxun bay u sugnaadeen macnaha ilaahay wuxuu beri yeelayaa caaisha radia allaahu canha markaa waa haweenaydii rasuulka nimanku munaafiqiintu way khatar badan yihiin si ay risaalada amba rasuulka u ceebeeyaan ayaa waxay ka soo bilaabeen gurigiisa macnaa waxay ula jeedeen fadeexadaynta caaisha amba dhaleecaynta aan jirin aba beenta ay ka samaynayeen inay iyagoo ula jeeday rasuulka alle inay ku ceebeeyaan waadayibaatu hadallada wan wanaagsan amba camallada wan wanaagsan amba haweenka wanaagsan lildayibiin kuwa wanaagsan ee ragga ah bay u sugnaadeen waadayibuuna kuwa wan wanaagsan ee ragga ah amba hadallada wanaagsanina lildayibaat ayay u sugnaadeen haweenka wan wanaagsan ulaa'ika kuwaasi oo caisha ammaanaysa iyo ciddii la socota ee la fadeexadeeyaye mubara'uuna kuwii la beri yeeli weeye ulaa'ika kuwaasi mubara'uuna kuwii laga fogan weeye amba laga beri yeeli doono mimaa kiibaa laga beri yeeli doonaa yaquuluuna ay leeyihiin kuwa munaafiqiinta ah yaquuluuna ay leeyihiin atamada mawsuul baynu u laqbaynay masderiyana waad ka dhigi kartaayo mima yaquuluuna ay min qawlihim hadalka munaafiqiinta ilaahay ka beri yeeli doona lahum waxay leeyihiin kuwan la dhaleeceeyey eebena aanay mudanin makfira ayay leeyihiin dembi dhaafid wa ridqun bay leeyihiin kariim risqigaasoo wanaagsan ilaahay agtiisa ahsamaayay leeyihiin markaa meesha qisadii waxaa laga soo hadlayaa iftiga sina ayaa meesha dee munaafiqiintu been abuurad noocaasa ayay sameeyeen marka ilaahay wuxuu xidhayaa dariiq kaste oo qofka muuminka ah ay sinadu ugu soo dhuuban lahayd markaad reero islaameed guryahooda aad timaado ee aada soo dayayso amba aada soo booqanayso qaabka qaabkaad ula dhaqmi lahayd amba aadaabtii aada la iman lahayd ayaa ilaahay halkani nagu baray aadaabta sharciga ah baa la yidhaahdaayoo waa adaabta ilaahay muuminiinta uu ku tarbiyadaynayo yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyayow laa tadkhuluu hajelina buyuuta guryaha jelina guryahaasoo ka siseen hayra buyuutikum guryihiinna qayrkood ah laa tadkhuluu hajelina buyuuta guryo guryahaasoo hayra buyuutikum guryihiinna aan ahayn xataa tasta'nisuu ilaa aad ka idan dalabtaan oo wa tusallimuu aad ka salaamtaan calaa ahlihaa ehelkeeda aad ka salaamtaan yani albaabka reerka markaad timaado amba ha furaado amba yuu furaanine intaad bartamaha iskaga baydood koonayaasha mid ka mida aad gasho waa inaad tidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah aadkul asalaamu calaykum markaas raa waa inaad tidhahdaa ma soo galaa haddii lagu maqli waayo waa inaad ku celisaa assalaamu calaykum ullah ma soo galaa assalaamu calaykum ullah aadkun oo si rasuulku caddeeyey haddii intaa saddexdaa jeer lagula hadli waayo armeeshabiyaana ciido joogin dalaq laa ilaaha ila allah adalasa min addiin waa dib noqoto wey jeeb iskaga noqo roob waad noqonaysaa haddii lagu idhaahdo iska tag na waa inaad ka noqotay xataa tastaanifuu ilaa aad idan dalabtaan oo tusallimuu xataa tusallimuu salaamkaa horaysa ee calaa ahlihaa aad ka salaantaan daalikum ogolaansha dalabkaasi istiidaankaasi iyo salaamtaasi ayaa khayr u khayr badan lakum idinka lacalakum tadakkaruun lishay tadakkaru si aad u anfadtaan ood xaqa u qaadataan fain lam tajiduu haddaad weydaan fain lam tajiduu haddaad weydaan fiihaa guryahaa dhexdooda haddaad ka weydaan axadaa qofba falaa tadkuluu hajelina haa guryahaasi xataa yu'dana ilaa loo idmo lakum idinka laydin idmo iskaga noqo xataa yu'dana lakum wa in qiila haddii la yidhaahdo lakum idinka laydinku yidhaahdo irjicuu noqda farjicuu beesta noqda farjicuu noqda huwa rujuucaasi maskarkuu noqonayaa damiirkaasi huwa ay rujuuc noqodkaas ayaa askaa u wanaagsan lakum idinka kaasaa idin wanaagsan wallaahu alle bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan caliim allaha ku cilmiga badan weeye laakiin meel dalosha dadka ha ka soo eegin haddaad meel dabadna ka eegto ee waxaa xaq lagugu leeyay insha laga harjeliyo farka amba mudacba lagaa geliyo waa in insha lagaa rido oo haddii lagaa rigoo dhiiggaagaasi waa hadir waad in beelaysaa markaa dadku hawgelin baa ilaahay leeyi laysa ma ahaanin calaykum korkiinna junaaxun dembi macnaa wax dembiga idinkuma saara an tadkuluu inaad gashaan buyuutaa guryo guryahaasoo guryahaasoo hayra maskuuna mid la degan yahay keyrkood ah oo masalan meelaha degmaha iska furan ee kharaabadaha iyo xamaamyadaas iyo meelaha dariiqyada haddii la arko guryo la dhisay oo musaafiriinta loo dhisay iyo kuwa haddaad ka gasho wax dhibaatoo si laydinma jirto weeye laysa maahani calayhi furtina jinaacun dembi waa qur-aanka wuxuu qaydaya ixtiraas buu samaynaya an tadkuluu inaad gashaan dembi kuma lihiin buyuutaa guryo guryahaasoo hayra maskuuna mid la degan yahay keyrkeed ah dukaanada meheradaha fiihaa taasuu idinku sugan yahay manfaacun manfica amba nafci lakum idinka idinku sugan yihi amba ku xaaja gudo oo guryo qaraabado faaga loogu talagala ha noqoto amba ha noqoto meelo la iska dego qofka musaafirka iska tego ma arkaysaa guryahaasoo fiihaa u ku sugan yahay mataac manfico nafci lakum idinka idinku sugan yahi wallaahu alla yaclamu waa ogsoonyahay maa tubdeen waxaad muusisaan iyo wamaa tadkumuuna waxaad qarisaan labadaba allah wuu ogsoonyahi subxaanahu wa markaa hagaagtaasaa lagu siinaya teeda kale markaad guriga timaado assalaamu calaykum adkhul marka lagu yidhaahdo haddii lagu yidhaahdo man daa waa kuma ha odhanin aniga weyi aki saxaabiga lahaa rasuulkaa ku soo garaacay fadakabtu lbaaba faqaala man daa faqultu ana qaala ana ana kaanahu fal rasuulkeeda waa aniga salaaiga baas bas dhexqaadaya waa aniga war waa hebel hebel hebel weeye markaasaa lagu garanaya guriga islaamiya qaabkaasaadu la dhaqmaysaa dalaqa iska odhan waa diin waxa laga hadlaya aadaasha guryaha awgeleed baa lagu barayaayo diin oo haddii dhaqan islaameed iyo ku dhaqanka ilaahay diintiisa midku camal fala aad tahay weeye haddii kale ee iska wad ardaabaad ku kortee allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala kul waxaad tidhaahdaa nebiyow lilmu'miniin mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa waa adaab kale waa inaad indhageellay oo wax kastoo kaa soo horbaxbaana indhaa la raacin adigoo u sheeko kale lilmu'miniina waxaad ku tidhaahdaa maxay wixii lagu odhan lahaa hadalkii la fari laada xasan waxaad ku tidhaahdaa qummuu min adfaarikum indhihiinna laaba tuujiya yaqubu waa jawaabtii amarka marka kul waxaad tidhaahdaa nebi ow lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ee ragga ah waxaad ku tidhaahdaa indhihiina ha daynina yaquduu way soo joojine amba way laabiye min absaarihim indhahooda wax ka mida ayay soo celin doonaane sidaa far waxyaabaha ilaahay kaa xarrimay waa inaanad eegeegin marka hore hadday shay isu kaaga dhacdo dhacda hore talabaad ha u celini laa tutbic nabrata nabra fa ina laka aluulaa walaysa laka alaakhira haddaad samar labaaska ka sii uun halis weeye dhaceli teeda kale waxaad ogaataa in isha lafteedu ay sinaysato fainaa caynaani wasina alcaynaani wasina alcaynayni annadar indhuu way sinaystaan khatar weeye iska ilaali weliba wadanka dariiqada iska caadadhaysan iska fadhiisanno yaqubuu way laabiye qubuu ku dheh ficilka amaarkaasuu yahay indhihimaa celiya ku dheh yaqubuu way laabiye min absaarihim aragyadooda wax ka mida ayay soo celin oo wixii xaaraanta ah bay ka soo celinayaan ninta tabciidiya ah wayaxfaduu way ilaalini furuujahum xubnahooda taranka ayay ilaalinaysina ka ilaalin doonaane waayo ishaa khatarsan iyadaa sahanka ah daalika kaas indhaha oo la celiyo iyo xubnaha taranka oo la ilaaliyo ayaa asgaa u daahirnimo badan amba u wanaag badan lahum ayaga ina allaha alle khabiiro allaha xogogaalka ku ah weeye bimaa yasnacuuna waxay samaynayaan markaa ishu waata ugu khatarsan weeye wax alla waxaan odhan indhaha hogaaminiisa ma og tahay kii saaxibka ardaad lahaa nadratun qof kisaamatun fasalaamun fasalaamun fa mawcidun ma arkaysa nadra marka hore ishu ka bilaabaya dabadeeto dholla ku jidaysa fariidadaa ku jidaysa waa salaasharciya maaha bariida haye fakalaamu sheekadii baa bilaabmaysa dabadeedna falankii iyo halkii marka aytaada soo celi in allaha khabiiru bimaa yasnacuun waa soo celisay weeye indhahaada aan istinada ku siidaynin si aad xumaanta uga badbaado iyagana sidaana la faraya waqul waxaad tidhaahdaa nebiyow lilmu'minaat haweenka mu'minaadka ah waxaad ku tidhaahdaa iyana indhihiina joojiya waabiya yaqdudna way laabiya min absaarihinna aragyadooda wax ka mida ayay laabiyeen wixii xaaraamta u haabay ka laabiyeen wayaxfadna way ilaalinne furuujahunna xubnahooda tarankooda ayay ilaalinne walaa yubdiina yaanay muutinin ziinatahunna quruxdooda yaanay muutinin waa nahyi walaa yubdiina yaanay muutin ziinatahunna quruxdooda yaanay muutinin ilaa maakii mooyaane dahara muuqday oo minhaa quruxdaa ka mid ah oo waa maryahan ay xidhatay ee ay dusha ka xidhan tahay hadday qurux leeyihiin taasi dhibaato malaha weeye culimmada qaarkood waxay leeyihiin ilaa maa dahara minhaa waa alwajhu waalkafayn waa wejiga iyo labada baabaca un weeye wejiga cawro maaha iyo sidaasi laakiin in la ee maaragtay la qariya waa arrin maaragtay iyada laftigeedu iska habboon weeye oo inay iska niqaabtaan laakiin adilada waajibinaysa culimmada waajibinaysa waxaa saxo badan culimada aan waajibka ka dhigin oole waa mashruuc ee waajibna gaarsiisma markaa yaanay muujin laakiin gacmahan iyo luquntan iyo balaa ilaa maa dahara minhaa way ii muuqda mooyaan culamada qaarkood baa le waxyaabahan ay dhawaa ku xidhaan iyo wixii lamid ah. macnaha haddii siinada la taqriba shaygii la diiday xubinta lagu xidhayaana inay muuqato maaha aha walyadribna ha saaraan ay walyulqiina wey walyadribna ha saaraan bikumurihinna fowdadahooda amba garbalmada maaragtay dambooyinkooda calaa juyuubihinna meelahooda banbanaan juyuubka waxaa la yidhaha halkan ay dirca ka gashanayaan ganwahan furan oo dhan bay qarinayaan aljuuub waa jamcu zaydi waa dawqa oo halkan banaana luqunta weye markay maraad soo xidhato waa inay intana soo xidhato sida cabaayadaha yar u isticmaalaan oo kale weedna xijaabkii waliyadribna ha yeelaan bikhumurihinna maaragtay madaxsaaradooda calaa juyuubihinna luqumahooda amba luquntooda iyo laabtoodana ha ku qariyaan weeye idan markaa silbaabkii bay qaadanaysaa oo shuruudihiisii lahoo waxaa waajib ah min alqarni ila alqadan madaxa ilaa lugta halka ugu hoosaysa ayuunba inay qariyaan weeye waa inaanu qorsootirin waa inaanu khafiif ahayn waa inaanu sifayn karin waa inaanu ku dhegsanayn maaragtay surudihiisuu leeyahy dadku dambe culimmadu ku leeyihiin raximahum ullah walaa yubdiina yaanay u muutinin ziinatahunna quruxdooda yaanay u muutinin liaxad qadar markaa muskunaha walaa yubdina yaanay u muutin min siinatahunna quruxdooda liaxadin qofna yaanay u muutin ilaa liducuulatihinna raggooda mooyaane waa jamcu baclin waa sayid kaasa waa in la xukumo weeye sayidadooda mooyaane ilaa liducuulatihinna ragga qaba mooyaane yaane cid aanay u muutin ba alla leh subxaana wa oo markaa dee ninkay way u wada muusinaysaa wey aabbayaasha dadkoodana dee isu qaawin mayse xisaabku way iska dejinaysaa wey aw aabaa'ihinna aabbayaashood mooyaane aw aabaa'i bucuulatihinna ragga qaba aabbayaashood waa sadda jeer aw abnaa'ihinna carruurtay iyagu dhaleen haweenkani mooyaane aw abnaa'i bucuulatihinna ragga qabaa innamaday dhaleen mooyaane waynabaday ayada wahay aw ikhwaanihinna walaaladood mooyaane aw banii ikhwaanihinna walaaladood inamadooda mooyaane waynamada eedada u tahay aw banii akhawaatihinna hablaha ay walaalaha yihiin inamadooda mooyaane waa inaytay habaryarka u tahay aw nisaa'ihinna haweenkooda mooyaane oo nagaha maaragtay safarada ah waa inaanay agtooda maryaha ku dhigan ila kaafiradu adhowta gaalkii kale ayay uga sheegtay aw maakii mooyaane malakas ay hanatay aymaanuhunna midigyadeed culammadu waxay leeyihiin waa kaa maaraysay addoonta leh addoonka ninka ah waa iska qarinaysaaba culimmada qaarkood ay ku tegeen aw maa malakat aymaanuhunna mooyaane aw itaabiciina kuwa raacooyada ah mooyaane aw itaabiciina kuwa raacooyada ah waa qaar doqona kuwaasoo ayri ulilirba dan dan alirba waa alxaasa hayri ulilirba dan kuwa kale qayrkood ah min arijaali xaalay riddu ka mid yihiin war waa duul aan dareen balahaynoo kuwa bilaaqab marka igo guryaha iska imanayaanoo cunto iyo wax la mida ayuunbay doonayaan dumarka maba haweysaan amaba bahalkaaba laga taray amaba waa la dhufaanay danbay sawka ma lehe waa bahal iskaba hora weeye aw itaabiciin kuwa iska raaco yada ah mooyaane kuwaasoo hayri ulil irba kuwa dan kale kayrkooda hayri ulil cirba alirba waa kuwa dan kale kayrkoodba ah min arijaali xaalay kuwaasi ka mid yihiin rag aw idifli marka waxa soo gudagalaya odayga saasaasiqaybaa leeya kharaska noqday aw idifli caruurta mooyaane alladiina caruurtaasoo lam yadharuu aan arag amba aan daalacanin calىa cawraati الnisaa haweenka cawradoodaa waxba aan garanayn hadday marada ku adhigato iyo haddii kale waa kaa macna caaysiinaysa walaa yadribna yaanay ku dhufan biarjurihinna lugahooda yaanay ku dhufanin dhulka ilan haween ardi khalaakil wax laydhaha bay xidhaanoo markaa qoobabkay wax ku xidhanayaano waxaasay shalawax kaga siinaysaa walaa yadribna yaanay ku dhufanin biarjulihinna lugahooda dhulka liyuclama si loo ogaado maa yukfiina waxay qarinayaan oo min ziinatihinna quruxdooda ah ayay ugu dhifanayaan koodana waad idi arkay ilaa intaa intay ku xasas ayaa maogtay kitaabkaasmusiiba waa naf kastay kuwaasna lugaha ay ku xidhan jireen markaa inay qalabkaa xidhantay baa la ogaanayaayo maaragtay sanqadheeda maaragta liyuclama si loo ogaado maa yukfiina min ziinatihinna watuubuu u noqda ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun si aad u liibaantaan baa ilaahay yidhi subxaana watacaala wa ankixuu u guuriya guursada ha odhanin sicirkaasa iska ilaali wa ankixuu u guuriya alayaama kuwa aan ragga lahayn ee minkum idinka idin ka mida cidanka iyo inanta iyo dalka aan waxba haysanina haddana inay guursadaan u baahan waa in mashaariic khayri loo sameeyo laysugu guuriyo wey wa ankixuu u guuriya alayaama kuwa aan ragga lahayn ficilku aama yaiimu ayuu noqdaa sida baaca yabiicu ee minkum idinka idinka mida u guuriya guursada maaha wasaalixiina kuwa wanaagsanna u guuriya ee min cibaadikum addoommadiinna ah waa haddii addoommo la haysto wa inaa'ikum hablaha addoommada ana kuwaana u guuriya in yakuunuu hadday yahaadaan fuqaraa'a kuwa saboola ah ygnihim wuxuu uu qaniyayn doonaa allaahu alla wuxuu ku qaniyayn doonaa min fadlihi fadligiisa wax ka midu hodan kaga dhigi doonaa wallaahu alla waasic allaha fudsan weeye caliim waana allah cilmiga badan hadduu cidi guurisana uu waayo ma arkaysaa muxuu samaynayaa sidan waliyastacfif ha dhowrsadaan oo xumaan ha iska ilaaliyaan alladiina kuwa laa yajiduuna ay laa yaqdiruuna aan karaynin nikaaxa guursiga aan karaynin amba awoodba u lahaan kuwaasina ha dhowrsada waxay ku guursadaan xataa yugniyahum allahu ilaa ilaahay kaga qariiraynaayo min fadlihi ilaahay fadligiisa intuuka ku dhisto ku argalo meerkiisaga bixiyo waaladiina kuwa yabtaguuna doonaya alkitaaba qoridda mukaasabaa la yidhaha dad addoon leedahay addoonku wuxoog layuu tidhahdo waa waan isxoraynayaa bishii baa intaasay sanadkoo bixinayaa ee qor waa in la qoro almukaatab baa la yidhahdaa waaladiina kuwa yabtaguuna dalbaya alkitaaba waa addoon qorid oo dabaata isqoreeyaan oo mimaa kuwii ka mid ah malakad ay hanato aymaanikum ah midyadiinu ay hanteen ah fakaatibuu qora hum kuwaasi in calimtum haddaad ku ogsoontihiin fihim ayaga khayra khayr haddaad ku ogsoontihiin ay soo saarayaan waxa isku xoreeyaan wa aatuuhum siiya min maali illaah ilaahay maalkiisa wax ka siiya alladii maalka aataakum alla uu idin siiyeyna ku caawi walaa tukrihuu ha ku khasbina fatiyaatikum hablihiinna addoommada ah cala albigaa'i sino ha ku khasbina munaafiqiintaa samayn jiraayo in aradna hadday doonayaan hawlahaasi taxasuna dhowrsanaan haddaanay doonayna ku khasbo miyaad meesha ka soo baxaysa maya haddaanay doonayn dee dhowrsanaan dee iyagaaba raadsanaysa iyagaaba raadsanaya taxasuna litabtaquu maxaad ugu khasbaysaan litabtaquu si aad u dalabtaan idinkoo doonaya carab alxayaati nolosha daldhalaalkeeda addunya lidata waman yukrih qofka khasbahunna ayaga fa ina allaha alla min bacdi ikraahihinna kasbitaankooda dabadheed kafuurun kuwi dambi dhaaf weeye raximun naxariistan subxaana wa tacaala kuwaa khasbina buu leeyay in aradna taxasuna hadday doonayaan dhowrsanaan oo mafhuumku ma noqonayo haddaanay doonaynin inay dhowrsanaadaan waa khasbaysaan macnaa dee haddaanay doonaynin keliyadabadan dhowrsanayn weeye marka ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala hanaa khasbina weeye oo haddaada doon ay leedihiin asalkaa dadka ayaa qaarkood ba addoonsigu muxuu yahay alaslu fi riqi alkufru yani qofku isagoo gaal ah ayaa maaragtay addoonsigiisu imanaya alaslu ah, maaragtay aslu riqi alkufr weeye seeka qofkii marka la yeesho hadhowto islaamo dee qofka muslimkaa xagu leeyahay baa ku jiro oo ilaa isaguu xoreeyo maaragtay gacmihiisii lagama saaro allah wuxuuhi subxaanau watacaala walaqad anzalnaa waxaanu soo dejinnay ilaykum idinka waxaanu idinku soo dejinnay aayaat aayado ayaanu idinku soo dejinnay mubayinaatin xaalayhin kuwa cadcad wa mahala masal tusaale ayaanu idinku soo dejinnay masalkaasoo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday khalow tegay min qablikum idinka hortiin oo mawcida waano ayaanu idinku soo dejinay baa allah yidhi subxaanahu watacaala lilmuttaqiin kuwa allahooda ka aqbaqa waano iyo masal intaba u ah baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala ayaanu idin soo dejinay oo aad ku cibro qaadataan fi laakhariin waa zaajir can irtikaabi lmacaasira oo mawcida weeye allaahu alla subxaanahu watacaala nuuru samaawaati sanaadka nuurkooda weeye iyo waalardi arlada nuurkeeda marka allah subxaanahu watacaala ma arkaysaa nuurkiisu laba ayaa loo qaybiyaa mid culimmadu waxay yidhaahdaa waa nuurka xisiga ah midna waa kan macnawiga ah weeye marka ibnuqayim raximahullah ayaa aad aayaddan tafsiir kiisa tafsiir lqayim libni lqayim ayaa wuxuu ku leeyahay cibaaraad aad qaali u ah marka adigu culimmadu tafsiirkan markay aayaddan ay fasirayeen laba tafsiirba way saaraan oo allaahu alle nuuru samaawaati waalardi arlada iyo nuuru samaawaati weeye iyo walardi arladaba uga horta waa mubtada iyo khabar weeye culimada qaar waxay leeyihin markaa ilaahay isaga ayaa iftiimiya samada iyo arladaba oanba kan wax ku iftiirsanayaanaynu aragno ha noqdo ee dayaxa iyo cadceedda ambaba kan kale waxyiga ee rusushiisa ilaahay u waxyoonayo alla eego weeye calaa ayati xaal fi saxiixayn haddaynu eegno ibnu cabbaas radia allaahu canhumaa waxa uu leeyahay rasuulka alle salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxa uu odhan jiray markuu habeenkii u kaco qiyaamka allaahuma laka alxamdu anta nuuru samaawaati waalardi wman fiihina wlaka alxamdu anta qayuumu الsamaawaati wاlarضi wman fiihina ma arkaysa marka allah subxaanahu wa tacaalaa nuur kastow tira isaga ayaa iskale laakiin dee macnaa qoraxda nuuraysa ayaaba iyadu daat ahaan ah amba nuurki ilaahay ah macnaheedu sidaa ma noqonaayo allahu alla nuuru samaawaati weeye culimada qaarkood waa munawiru samaawaati waalardi bay ku fasireen masalu nuurihi haddaba damiirkani halkee ayuu u noqonaya masalu nuurihi culimadu laba qowl bay tafsiirkay ku leeyihiin qowl wuxuu odhanayaa ilaahay buu u noqonayaa nuur nuurihi damiirkaasi oo macnaha waxa weeye masalu nuurihi alla nuurkiisa masalkiisu waa nuurka alle ku anuuniyey qofka mu'minka ah culimada qaarkood waxay leeyihiin damiirkani wuxuu u noqonayaa mu'minka siyaaqa kalaamka laga fahmayo oo mahalu nuuri lmu'mini aladii fii qalbihi sidaasna wa ay ku fasireen oo masalan tafsiir ibnu jariir atabari iyo ibnu kasiirka iyo tafaasiirtooda haddaad eegto culimo badan saxaabadii oo kalena saasay ubay ibnu kacab oo kale waxa uu leeyahay waa mu'minka ilaahay qalbigiisa uu geliyey iimaan iyo qur'aan fii sadrihi markaasanina waa masal ayagoo tigsanaya amba istinaafaya aayaddaa hore walaqad anzalnaa ilaykum aayaatin mubayinaatin wamasalan min aladiina khalow min qablikum marka allahu alle nuuru samaawaati weeye iyo walcardi arladaba ka nuura amba nuurkooda weeye subxaanahu watacaala masalu nuurihi alle nuurkiisa masalkiisu amba qalbiga muuminka uu geliyey ka mishkaatin waa sida god derbi ku yaallo oo kale mishkaadka waxaa la yidhahdaa godka derbiga ku yaalla godku markuu derbi ku yaallo istiinka la geliyaa aad buu iftiinaya ka mishkaatin god derbiyeed oo kale weeye asida mid ku sugan halkaasoo kale weeye fiihaa mishkaadkaasoo fiihaa amba godkaasoo fiihaa uu ku sugan yahay misbaaxun istiinuu ku sugan yahay amba faynusa misbaaxuu ku sugan yahay almisbaaxu iftiinkaasina fii zujaaja quraaraduu ku sugan yahay culimada qaar baa le ka mishkaatin waa dubaaladoo kale dubaala dubaaladoo kale weeye dubaaladaasoo fiihaa ayada uu ku sugan yahay misbaaxun iftiin nuur uu ku sugan yahay almisbaax oo dubaaladii baa la shiday almisbaaxu iftiinkuna fii zujaaja quraaraduu ku sugan yahay alzujaajatu quraaradtana kaannahaa waxaabad moodaa alzujaajatu quraaradaasina waa sacdiyada ayde kaannahaa waxaabad moodaa kawkab xidig baabad moodaa kawkabun xidig baad moodaa kowkabkaasoo duriyun jawhar loo nisbeeyey waa nisba duriyun iftiimaya dhalaalaya amba jawhar loo nisbeeyey sa dheemanko kale u ururaya yuuqadu waxaa laga shidaa misbaaxaasi yuuqadu misbaaxaa waxaa lagu shidaa amba laga ictiqaa shidaalkiisa laga keenaa waxaa laga shidaa hu misbaaxaba min shajara geed geedkaasoo mubaaraka la barakeeyey ka bedel zaytuuna zaytuun baa laga shidaa marka kuwadani waxay leeyihiin sida maaragtay sheekh cabdiraxmaan asucdi oo kale raximahullah taysiiru kalaam tafsiirkiisa aasi marka adeegto waa masel buu ku leeyahay markaa kuwadani godkani waa qalbigii muuminka ilaahay waxyaabaha uu geliyey ee fikrada uu ku abuuray ee toosanina waa istiinkan iyo nuurkan saliidan iyo waxyaabahan soo burqanayaana waxa weeye waa qur'aankii iyo waxyigii uu qofku ku camal falayay oo masalku sidaa weeye marka almasel waa godkani waa qalbigii muuminka istiinkan la geliyeyna waa fikradii yani saydkan iyo maarata iftiinkan iyo shidaalkan ay ku baxaya iftiinkanina waa waxyigii iyo camalkiisii wanaagsanaa ee allahu waafajiyey subxaanahu watacaala waa qur'aankii mutaabiqa lima huwa maftuurun calayh shaygii lagu abuuray siduu ilaahay qulubtiisa toosan buu abuuray ayaa dee qur-aankuna waafaqayaa wey min shajaratin baa laga shibaa shajaradaasoo mubaarakatin la barakeeyey saytuunatin ah xasul bayaan ka dhig laa sharqiya ma aha mid bari jirta oo bari un ku kooban walaa garbiya mid galbeediyana maaha laa sharqiya barya maaha walaa garbiya galbeediyadna maaha ee bar bannaan bay ku taallaayo qoraxda gelinka hore iyo ka gelinka dambe labadaba way hesha oo geedku markuu labada qoraxoodba helo waxa uu soo saar si wanaagsanna uu u baxaya midho wanaagsanna wuu soo saaraya yasaadu wuxuu ku dhowaadaa zaytuhaa saliiddeedu waa alhawaa caaida ila shajara oo geed bay noqonaysaa soomaaliya marka la tafsimo taamiis oo kale halkeenu geed ka leenahay yataadu wuxuu ku dhowaadaa zaytuhaa saliiddeedu waxa ay ku dhowaataa amba sayidkeedu wuxuu ku dhowaadaa yudii'u inuu iftiimo oo uu wirwiro walow lam tamsas yaanay taabanin be-e hu geedka saydka hu saliidda naar daba yaanu taabanine huwa kaasi nuurun weeye oo calaa nuurin nuur kale korkiisa ku sugan waxyigii ayaa asbiradii waafaqay oo wanaagsanay ayaa waxyigiina haleelay weeye yahdi allaahu alla wuxuu ku hanuuniyaa linuurihi halka dambaad ku garanaysaa nuurkiisa alla wuxuu ku hanuuniyaa man yashaau kuu doono wayadribu allaahu matal inaysa baad garanaysaa wayadribu allaahu allana wuxuu xusaa oo dadka uu caddeeyaa alamhaala tusaalayaal baa rabbi u caddeeyaa linnaasi dadka wallaahu alla bikulli shay shay walba caliim allaha ku cilmiga badan weeye marka geedkani fii mustawaa min alcardi fii makaanin fasiixin baadin daahirin mubaaxin lishamsi buu ku yaalla markaasa labada xilliba wuu helayaa marka waa masal weeye kutubta tafaasiirtana waa idinsii noqon haddii kitaabkaa la heli karana aad buu u fiican yahay waagaygu dhimi tafsiiru اlqayim libni اlqayim baa la yidhaahdaa fii buyuutin ayay ku sugan yihiin mushkaafkaas waa misbaaxii masalkii qalbiga muuminka iyo wuxuu ku sugnaa ee cilmiga iyo hanuunka ahaa ayaa ilaahay wuxuu ku shabahay misbaax quraarad ku jira saafi ah oo ku baxaya saliid wanaagsan oo dhinacba jirin oo khuraafo iyo bidc iyo balaayo aana ku lamaanayn markaasuu ilaahay naxalkaa sheegayaa naxalkaa uu yaallaa shaygaasina waa axabu albiqaaci ila allahi tacaala waa arlada ilaahay lagu caabudo fii buyuutin mushkaadkaasoo fii buyuutin gurya ku sugan guryahaasoo adina allaahu alla u idmay an turfaca in la kor yeelo la adkeeyo maaha in la qurxiyo oo wayudkara lagu xuso fiihaa guryaha dhexdoodaba ismuh alla magciisa lagu xuso yusabbixu waxaa ugu tasbiixsada lahu alle yusabbixu waxaa ugu tasbiixsada lahu alle fiihaa guryahaasi bilguduwi gelimada hore gelimada hore iyo walaasaali kuwa dambada rijaalun waa faacilka yusabbixu rijaalun rag baa ugu tasbiixsada raggaasiyo laa tulhiihim aanay mashquulinin laa tulhiihim aanay mashquulinin tijaara ganacsi iyo walaa bayc wax kala iibsasatoona aanay ka mashquulinin can dikri illaah ilaahay dikrigiisa iyo wa iqaami asalaa salaada oogideeda iyo wa iitaa'i zakaa sakada bixinteeda wa kama mashquuliyo sakada bixinteeda qaar baa kule waana hareeri intaynu kala rugrugayni cibaado waktileedaad garanaysa ayay dayacayaan sakada ka bil waa inaad u bixiso haddii kale bishaada dhaafto waa salaada cisaada waktigeeda dhaafisayoo kala weyn waa inaad sheegiso ha mashquulin ganacsigii yakhaafuuna raggaas yo yakhaafuuna ka baqa yowma amba yakhaafuuna waxay ka baqanayaan yowma maalin bay ka baqanayaan tataqallabu ay rugrugnan doonto ay guurguuri doonto fiihi yoomka dhexdiisaba alquluub qalbiyadu ay guurguuri doonaan iyo walabsaaru araguba intuu qalbigu kusoo kucu dalkaa yimaado ayaa indhaguna waxaa ku dhacaya suxuuf halkaasio sujadayaan maog maxaa maaragtay liyajziyahum allah alle maxay u caabudayaanay sidaa u samaynayaan liyajziyahum allahu alla inuu ku abaal mariyo axsana ma midka ugu wanaagsan camiluu ay camal faleen markaa mubaaxa iyo dee manduubka axsan waxaa la yidhahdaa camalka manduubka ah iyo tawaajibkaaba axsan noqonaya mubaaxuna xasan buu noqonayaa isaga axsana maa camiluu labadasu maa laisku abaalmarinaya wayaziida haddii dee mubaax u gudbana waa meesheeda iyo maxay kale u sameeyaan wayaziidahum walyaziidahum iyo alla inuu ugu isiyaabiyo min fadlih fadligiisa wax ka mid ah wallaahu alla xagga fadligiisa inuu uga siyaabiyo olibtisaailaaya aynu ka dhigno min fadlih xagga fadligiisa rabbi inuu uga siyaabiyo wanaagay sameeyeen dee abaalmarin siyaadaha rabbi uu ka siiyo wallaahu alla yarsuqu waa arsaaqa man yashaau kuu doono bikayri xisaaba xisaab la-aan baa ilaahay ku arsaaqaa subxaanahu watacaala wa himmatun saamiyatun waaliya oo dadkaas mu'miniintii sifadaas ay leeyihiin maaha dadkani maanta sida ay noqdeen ya jamaaca allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay acmaaluhum kuwa camaladooduna kasaraaba waa dhalanteed oo kale baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala kasaraabin dhalanteed oo kale weeye dhalanteedka ma taqaanid waxa caruurnimadii markaad taagan tahay bananka oo kale aad muudo biyo guuraya amba laamiyada oo kale kasaraaba waa dhalanteed oo kale dadka qaarkoodna waa baandabajaal lada yidhaahdaa saraabkaasoo fii qiica ban ku sugan ban uu ruurayaa barbaad moodaysaa yaxsabu wuxuu u maleeyaa hu dhalanteedkaasi addam'aanu ka oomani wuxuu u maleeyaa maa biyo org buu bilaaba biyo hajaar buu hortiisa ka hirraysa xataa idaa jaa'ahu markuu u yisnaado lam yajidhu ma helaba ilaahi subxaana watacaala shay a shaynaba ma helo ilaa meesha waxbaba iska ahaydo wayajad allah alla ayuu kula kulmaa cindahu camalkiisa agtiisa cindahu cinda camalihi camalkiisii waxaan dhalanteedkii waa camalkiisii ma ogtahay cindahu alla agtiisa ayunbu cindahu ay cinda camalihi camalkiisa agtiisunba alla ka hela fawafaah allana wuxuu u oofiyaa xisaabah buu alla u oofiyaa wallahu alla sariicu xisaab xisaabtiisu kay dhaqsato ay degdega badan tahay weeye aw amase kuwa acmaashoodu ka dulumaatun waan madowye oo kale ka dulumaatun waan madowye oo kale oo fii baxrin bad dhexdeed ku sugan baddaasoo lidiyin badweyn ah waa mool ah, lidiyin mool ah badweyn ah. ah madowgaasoo baddaasoo yabashaa uu daboolay amba uu dul maray hu baxrigaba mawjun hir waa mawtado mawjun hirar ay dul mareen hirarkaasoo min fawqihi korkiisana ay yihiin mawjun hirar kale amba mawtado kale oo hirkaasoo min fawqihi isaga korkiisana saxaab uu yahay daruuro waa badweyn madow wadidaa mawtada ka kaceen mawtadiibaa mawtada suu dul mareen mawtadihiibaa haddana waxaa dusha ka hiday ka xihay qabay daruuro saxaab gulumaatun ay haadihi tani gulumaatun waa madowyo gulumaadkaasoo bacduhaa barkeedba fawqa bacdin barka kale korkooda uu yahay idaa akhraja hadduu soo saaro waa qofka halkaa ku jiraa wey xaaladaa utaagan idaa akhraja hadduu soo saaro yadahu gacantiisa haddii soo saaro min xaaladdaa ku sugan idaa akhraja hadduu soo saaro yadahu gacantiisa lam yakad uma dhowaado lam yakad umuu dhowaanin uma dhowaado umuu dhowaanin eh yaraahaa inuu arkaba gacantiisu halkii kugu dhowaa gacan abadan waman lam yajcal illaahu qofka alle aanu u yeelinnahu isaga nuura famaa lahu kaa uma sugnaanin min nuur wax nuura oo sugnaaday ma jiraba allahi subxana wa taala alam tara miyaanad ogsoonan ana allaha alla yusabixu inuu tasbiixsado lahu alle man duul inuu tasbiixsado fi samaawaati ku suganiyo waalardi waadayru mankay ku cadsamin faacilka ah waadayru shimbiruhuna inay u tasbiixsadaan miyaanad ogsoonayn kaafaatin xaalayhim kuu safaya ajnixatahunna mafcuulka qadar ajnixatahunna baalashooda iyagoo safaya kullu mid waliba mid samada jooga mid arlada jooga iyo jimbaraba qad calima wuu ogaaday kulligaasi faacilka calima kulliguu noqonaya qad calima wuu ogaaday mid waliba salaatahu buu ogaaday salaadu alla uu tukado iyo wa tasbiixahu tasbiixsashadiisaba waa mid yaqaano ogsoon weeye amba kullu mid la arkaba qad calima ay qad calima allaahu alla wuxuu ogsoon yahay oo ogaaday salaatahu kaa salaadiisa iyo tasbiixa rabbi baa yaqaana faacilka labada meeloodba waa loo celiy wallaahu alla caliim allaha ku cilmiga badan way bimaa yafcaluun walilaahi alla ayaa iskale mulku samaawaat saadka waxa ku suganaya waalardi wa ila allahi alla xaggiisun baa almasiiru noqonku yahay alam tara miyaanad ogsoonay miyaanad arkayn ana allaha alla yusii inuu daadihiyo istiaaga waxa la ydhaha dalandalinta si degan qofka marka loo qaxayo si ilma yar caruuroo la baabahaynayo oo kale nifkii inuu dalandaliyo miyaanad ogsoonayn saxaaba daruuraha rabi inuu kaxeeyo si dhib yar inuu dalandaliyo uma dabadeed yuallifu uu kulmiyo yuallifu uu kulmiyo baynahu ay bayna saxaabi inuu kulmiyo miyaanad ogsoonayn uma dabadeed yajcalu inuu ka yeelo ku daruurihii rukaamaa kuwa isku dul dulruqaysan rukaamaa kuwa isku dulrashaysan oo qaro waaweyn inuu alla ka dhigo fadaf buu ilaahay soo kiciya fatara waad aragtaa waa ruyadii basariyada hataniya fatara waad aragtaa alwadqa roobkii baad arkaysaa roobkii ayaad aragtaa yakhruju isaga oo ka soo baxaya min khilaalihi ay min khilaali saxaabi daruuraha dhexdeeda min khilaali daruuraha dhexdeeda oo ka ayaad arkaysaa wayunazilu wuxuu ka soo dejiyaa alle min asamaa'i samada xaggeeda rabbi wuxuu ka soo dejiyaa min jibaalin ka bedel min jibaalin buura xaggood wuxuu ka soo dejiyaa oo sidaashaasoo fiihaa fi samaa'i ku sugan min darajin daraj xaggii wuxuu ka soo dejiyaa qabow roob baa ilaahay ka soo dejiyaa u ka keena amba min asamaa'i samada xaggeeda wuxuu ka soo dejiyaa min jibaalin buura xaggood oo fiihaa samada ku sugan min darajin ay barada qabow baa ilaahay ka soo dejiyaa roob abuu ka soo dejiya waa darwaha markaysa markaad xagga sare ka marto duuradaad fusho waxaad moodaysaa mabsal jibaal ilaahay ku tilmaamaya darkiisa iyagoo kala dhaadheer qaar dhaadheer qaar gaagaaban xagga naga nagu soo jeedan ku simin laakiin dibka markaad ka marto waxaad arkaysaa jifqaad safarto iyagoo buraha ilaah ii sheegaya ah in maaragtay bahlaan yaqaano oo baylotimerina wuxuu ii sheegayba ma arkaysa hadkiinala jooga mararka qaarkood jibaasha ilaahay ii sheegayo daruuro qaar baanay dhex marin ba diyaarad tabbad bay noqdaan tabbad afagis bay noqdaan oo raadaarka hogaamiyo ka diya marka ma mari karaan waa jidaasha kownkani farxabta noqdaanki sida ilaahay sheegi inay xaggaa samada maray la ilaahay ba subxaana watacaala wayasrifuhu fayusiibu alla wuxuu ku shubaa bihi barafka barafkaasi man yashaau kuu doono ayuu roobkaa ku shubaayo ugu roobeeya wayasrifu wuu ka duwaahu roobkaasi canman mid xaggii uu ka dugaa yashaai ka duwaa yashaa doono fa yusiibu rabbi wuxuu ku shubaa bihi roobkii man yashaau kuu doono ayuu alle ku shubaa wayasrifu wuxuu ka duwaahu roobka canman yashaau kuu doono magaalada hargeysay qayb roobanka maanta qaybin aana roobane yakaadu wuxuu ku dhowaadaa sanaa barqihi hillaaciisa biligtiisa sanaa waa wacra barqiguna waa hillaacahi damirkuna wuxuu u noqonayaa de roobkii yakaadu wuxuu sugaa sanaa barqihi roobkaa hillaaciisi dillaaca wacdiis yadhabu inuu la tago fil absaari wacaca intuu ilahna ku nafsin ku dhowaanaya wala markaa maxaasana waa wa'da barqina waa hilaaca hina wuxuu noqonayaa roobka yataada wuxuu dhowaadaa sanaa barqihi roobka hilaaciisu hilaaca wacdiisu wuxuu u dhowaadaa yadhabu inuu la tago fil absaar yuqalib allah alla wuxuu rogrogaa almayla habeenka iyo wanahaar ina fii daalika kaa laa cibra ayaa taasay ku sugan tahay alcibra waa ismigiina waa kaafrakan ila absaar bay ugu suganta wallahu alla khalaqa wuxuu abuuray kulla daabba daab mid kastoo dhaqaaqda rabbi wuxuu ka abuuray mimaa biyo xaggood baa alla abuuray subxaana watacaala xataa dhagaxanaa biyo ka abuuran bay isla yihiinoo lowla almac sidan isuma haysanslen si isuguma dhegin biyaha maysan ku jiran inaga waxbaynaya ma gelin kaa rabbi kuu sheegaunbay xageega lama noqonaysa wa waxaa ka mida ah daabaadkii makhluuqii man mid baa ka mida yamshii ku socda calىa badnihi calooshiisa xamaarata yidhaahdeen m waa xamaarato oo habeerka ku socda man ku socda calىa badnihi wa minhum waxaa ka mida ah man mid ku socda calىa rijlayn oo adiga iyo shimbiraha wa minhum waxaa ka mida ah, man baa ka mida ah yamshi ku socda calىa arbac waa xoolihii afar lugood iyo dameer uga xijaan yakhluqu allah alla wuxuu abuuraa maa yashaau wuxuu doonaa rabbi abuuri wax kalaa soo bixi doona ma ogta qaar ka luga badan qaar in allaha alla calaa kuli shay shan walba qade allah garay laqadan sallaa waxaanu soo dejinay aayaat aayaat baanu soo dejinay ilaalaalay mubayinaat xaalayhin kuwa cadcad waa ismu faacil ma ogtahay mubayinaatin xaalayhin kuwa cadcad wallahu alla yahdii wuu hanuuniyaa man yashaau kuu doono rabbi wuxuu ku hanuuniyaa ilaa siraada dariiq xaggeedu alla ku hanuuniyaa dariiqaasiyo mustaqiim toosan ayaa ilaaha subxaana wa tacaala wayaquuluuna waxay yidhaahdaan aamana waa sifaat munaafiqiintu ay leeyihiin asalka munaafiqu nifaaqu waxa weeye waa idhaaru khilaafa maa yubdin qofku wuxuu hoosta ku haysto wax ka duwan inuu dadka tuso ayaa la yidhaahdaa wayaquuluuna waxay leeyihiin aamanaa waanu rumaynay billaahi ayaanu rumaynay bay yidhaahdaan wa birasuuli baanu rumaynay bay yidhaahdaa wa adacnaa ilaahay iyo rasuulkiisaba waanu adeecnay bay yidhaahdaa uma dabadeed yatawalla wuu jeestaabaa ilahay yidhi subxaana watacaala fariiq baa jeesta minhum ayaa ka mid ah min bacdi daalika intaa dabadeed intaa intay yidhahdeen dabadeed ayay qaarkood qowlkooda iyo camalkoodii ayaa iskhilaafaya wamaa ulaa'ika kuwaasi may ahaanin bilmu'miniin kuwa mu'miniina may ahaanin waidaa ducuu haddii marka loogu yeeho waidaa marka ducuu loogu yeedho ila allah alla xaggiisa marka loogu yeedho ilaa kitaabihi wa rasuulihi wa ilaa sunati rasuulihi marka loogu yeedho itibaac baa loogu yeedhaya ya jamaaca aliimaan baa loogu yeedhaya marka loogu yeedho liyaxkuma si uu xukuma alle iyo rasuulkiisa liyaxkuma si uu xukuma alle macna rasuulkuna waa ka laasimaya une baynahum dhexdooda idaa fariiqun isla markiiba fariiq minhum ayaa ka midin mucridoon kuwa jeesta weeye baa alla yidhi mucridoon waa kuwo jeesta baa alla yidhi subxaana wa wain yakun hadduu ahaado lahum ayaga alxaqa xaqu hadduu noqdo yarka eegayaano marka alla xagkigiisa loogu yeedho hadday iyagu xaqa leeyihiin wa in yakun lahum hadduu ahaada alxaq yaatuu way u iman ilayhi ila allah ilaa kitaabihi aw ila alxaqi bay u iman mudciniin xaala kownihi mudciniin xaala yihiin hadday ogaadaan kitaabku inuu iyaga xaq siinayo oo waxay doonayaan ay helayaan alla dhega maalintaasi faidaa kaanat ilxukuumatu lahum laa calayhim jaa-uu saamiciina mudiiciin wa macnaa mudciniin saasoo kale weeye saasoo kale samaynayaan ba alla subxana wataala wa fii quluubihim quluubtooda ma waxaa ku jira oo istifhaamku waa taqriiri macnaa uu ku jiraa wey a fii quluubihim qalbiyadooda ma waxaa ku jira marad cudur baa ku jira waa cudur bay qabaan waa cudur iyo nifaaqa mise way shakiye am yakhaafuun mise waxay ka baqanayaan an yaxiifa allaahu alla inuu ku tawrfalo cadaaladdarro inuu ku sameeyo calayhim ayaga korkooda iyo warasuul ma ilaah iyo rasuulkiisa ayaayna cadaalad darro kula dhaqmaan oo ka baqanayaan amirtaabuu ma waxay ka tegeen am yakhaafuuna ma waxay ka baqanayaan marka ilaahay kitaabkiisa ay ka tegeeyaan an yaxiifa allaahu alla inuu ku tawrfalo ku cadaalad darro sameeyo calayhim korkooda iyo warasuul bal eh intaasi ma jirta ulaa'ika duulkaasi hum ayagu azaalimuun iyagu baa aalimiina baa ilaaha yidhi subxaanahu wa sifaadkaasay leeyihin maarda an yakuuna fii maradun laazimun laha ma arkaysa sakiyaashay leeyihin aye bal kuwa muuminiintaana baaye oo nimankaasi sidaas bay yihiin oo arrintoodaa fii quluubihim arrintoodunbaa sida noqonaysa inay bukaan shaki bay xagga diinta alle amba waxay ka baqanayaan inuu ilaahay cadaalad darro ku sameeyo hadday saki tahay iyo hadday ka baqanayaan rabbi inuu cadaalad darro ku sameeyo ayan maa kaan fahuwa kufrun macdumuun waa gaalnimo cad oo badaxle weeye wallaahu caliimun bikuli minhum iyo wax ayaga quluubtooda ku laalaaban bal ulaaika bal hum ayagulaaika kuwaasi hum ayagu aaalimi qabiir lfasli baa la yidhahda maar iyagunbaa daalimiinaa baa ilahay subxaana tacaala war bal kuwa muuminiintaana balee inamaa kaana wuxuu ahaaday uun inamaa waa kaafatun masfuufa inamaa kaana wuxuu ahaaday uun qowla almu'miniin waa khabarkii taqadumay mu'miniinta hadalkoodu wax kaleba ma ahaanin idaa ducuu marka loogu yeedho ila allahi iyo wa rasuulihi liyaxkuma si uu xukumo alla beynahum dhexdooda amba rasuulkuba he an yaquulu waa kaanadaa ismigeedii wey an yaquulu inay yidhaahdaan unbu hadalkoodu hada wax kaleba ma ahaanin samicnaa waanu maqallay inay yidhaahdaan wa adacnaa waananu adeecnay ilaahay jalaalkiisa iyo rasuulkiisa waanu qaadanay waanan u hogaansannay sidaasi ayay yidhaahdaan ba alla leeyihi subxaanahu wa wa ulaa'ika kuwani hum ayagunba almuflixuun kuwii liibaanay ah macnaa qofka muuminka ah sidaasi ayay sifadoodu iska tahayoo xaqa sidaasay u qaataan ma arkaysa waakii agdar lahaa laa islaama ila bidaacati illah walaa khayra ila fi jamaaca wاlnasixatu lilahi walirasuulihi wاlkhaliifatu walilmu'miniina caama ma arkaysa marka qofka muuminka ahi waa inuu daacada la yimaado fii wujuubi daacati likitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi wa likhulafaa'i araashidiin waala'imma wa idaa amaruu bidaacati illaahi aktaran adla badan ayaa adar ku aroortay daacada maxaa u shardiya daacada shardi kale yoon leedahay markaad cidku xukunto aad adeecayso walow waalidkaaba ha noqdo walow macalinkaba ha noqdo walow bariskaasaba ha noqdo diintayda ha noqdo ma sheegaana waa hala eegayaa sheegani ma yahay daaca mise maaha hadduu daaco yahay waa inaad ku adeec macruuf hadduu yahay waa la adeecaya haddaanu macruuf hayna hadduu indhalib wax leeyahay adeecimi inama daacatu fii macruufin laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ku adeecimiisnuun markuu inta kaa lisayo waa baab kale allah wuxu uhi subxaanahu watacaala waman yubic illaah ninka la adeeco u hogaansama iyo wa rasuulah ilaahay rasuulkiisa iryaalahan itibaaca ogaada agarrayaal ogaada xata tasbiix xata salaa irjic fasalli fainaka lam tusalli hadday salaadaadu kharibanto waa musiib haddii tasbiixdu kaa kharibanto waa musiib ma ogti wax badan waa in qofku muslimka ilaaliyo hadiga la ilaaliyo dharfashada la ilaaliyo intaba ma ogti masaajidka soo gelaya see looga baxay sunni haddii sunna lagaga dhinto infaynagaamaar wadaad baa lagu yiri wadaad basoo maad noqon camalkiba waa finish wey ilaah idinlama tacay walaa dadkuma tasbiixsanaya walaa jamaacati lama xaadirayo laa ilaaha ila allah markas ayaa jamaaca oo musiiba waa og asaaca marka lagu leeya intaas waman yudic allaha warasuul xataa safkaa xidhiidintiis inahu min asaaca man wasala safan wasalahu allah waman qadaca safan qadacahu lah waa xadiis saxiix fi saxiixi muslim macnaa wujuub inaysa safkii la xidhiiriyo ma ogtaa wayaksa allah allana ka baqa wayatahi allana subxaanahu watacaala ka cabsado wayatahi faulaaika kuwaasi hum ayagunba alfaaizuun kuw liibaanaya kuwaasun baa liibaana subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaha illa anta astafirka